والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب الدخول مكة وغيرها وغيرها بدي يا سمك والبيت يعني بدي تقل تان كذا إيوه غير كذا حرم كلام marka maka gelitaankeeda iyo wakayrihaa axaadiidtii ka hadlaysay maka gelitaankeeda wixii ka baxsan ama dawaaf ha noqota ama wax kale ha noqotee وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مكوس وقال عام الفرح صمت في مكة فرطي وعلى رأس مدحيس روحا صار ليد المغفر وصار ليد كوفية بلاد ما صار ليد فلما نزعه مركو يسكسي وجاءه رجل با يمد فقال وحوري يا ابن الخطل فقال وحوري ابن الخطل لك لورنجر متعلق وحو كدغيهي باستار الكعبه كعبه الداهية فقال وحوري اقتلوه دلوير نبي صلى الله عليه وسلم دلوير مركا آه، نبي صلى الله عليه وسلم ma kuu soo galay madaxiisana waxaa saarnayd almikfar waa koofiyad markaas waxaa weeyaa nowcan baa laga xidhan jiray loo xidhan jiray jihaadka oo leebka iyo waxyaalahaas la yska ilaalin jiray weeyaan waana berbaa badanaa laga samayn jiray waxayna u yarna nooc dhoweyd kuwan mootada ka kaxeeya waxana ay xidhaan ay ku yar macno dhoweyd marka halkaa waxaa ka garanaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam maxrim ma ahayn xaj muuna soo xidhan sababku muxuu yahay koofiyad buu xidhnaa haa madaxa dee macnaa koofiyadna ma gelin karo markaad muxrim tahay madaxaaga inaad qarisaan lagu ogolay nebigana sala allahu calay wasalam madaxiisa wuu dee qarsoonaa marka nin baa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ninka waxay yidhaahaan abubarzat alasnami ayuu ahaa bay yidhaahaan abubarzat alasnami buu ahaa ninka nabiga u yimi sala allahu alay wasalam nabiga markuu yimi wuxuu ku yihi ibnu khadal ninkii loodhan jiray ibnu khadal magaciisa cabdullaahina waa la yidhaahaa cabdulcuzana way sheegaan in la yidhaaho kacbada daaheeduu ku dhegsan yahay ninkaasi ee bal markaas waxaa weeyaan ka war dila buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo waxaa diray ilaa markaas waxaa weeyaan toddoba nin oo toddoba qof oo nebigu diluu ku xukumay maalinkaasaa jiray ilaa toddobau diluu ku xukumay ayaa jiray marka marka waxaa weeyaan way islaameen ilaa dhowr mooyaane ibnu khadalkan markaa cabdimanaafna way yidhaahaan cabdulcuzana way yidhaahaan maya cabdulcuza iyo cabdullaahi labadaa way sheegaan aabbihii baa laakiin cabdimanaaf loorin jiray waxaanu ahaa ninkani nebiga sala allahu calay wasalam ayaa markaas waxaa weeyaan sadaqada u diray kadib wuxuu dilay ninkani addoommadii nebiga u shaqaynayay sala allahu calay wasalam mid ka mid a ah. wuuna ridoobay isagoo muslim ahaa oo diintiibuu ka noqday laba jaariyo laba naagoodana wuu samaystay oo oo waxogo markaa fanaaniina oo ugu talagalay nebiga sala allahu alay wasalam inay wax ka sheegaane gabay iyo waxaasoo kale ay ku caayaan matalan marka aduu dembiye badan oo noocaas ayuu ayuuayuu nebigu sala allahu alay wasalam sameeyey ayuu nebigu sal slam u dilayaa dembiye badan oo ninkana uu sameeyey ayuu nebigu u dilayaa sala allahu alay wasalam waa ka nebigu yidhi man dakhala fa fahuwa aamin xaramka ninka soo gala waa aamin kadib xaramkii uu deesma kusoo soo cararayo xaramka adna galbiisida si lagu nabadgeliyo marka waa laga soo saaro waa la dilay marka sanadka maqa la waxay ahayd bisha ramadaan labaatankeedii hijradu markay ahayd sanadkii sideedaad ramadaan labaatankeedii ah. can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam dakhala makata markuu soo galay min kadaa'ib xagga saruu ka soo galay min afaniyati alculyaa karinka sare allatii taasoo bilbadxaa'i meesha badxa ku sugan wa kharaja min ahaniyati asuflaa karinka hoosena nebiguu ka baxay sala allahu calayh wasalam xadiidka marka mowduuca uu ka hadlaya waxaa weeye min ayna yakuunu dukhuulu makata walkhuruuji minha xageebaa maka laga geli xageebaasa laga soo baxaya marka nebigu sala allahu alay wasalam markuu soo galay sanadkii marka la furtay ama xajatu widaac labadaa mid ka mid ah marka wuxuuna ka soo galay kadaa oo waa kadaana waa buur maka dusheeda ku taalla weeyaan wuxuuna ka baxay nebigu sala allahu calayh wasalam karinkii markaas waxaa weeyaan kadaana waxay ku taallaa karinka sare ee markaa maka markaas maka dusheeda markaa karanka waxaa loo yaqaana waa meesha labada buurood u dhaxaysa iyo taaggaabaa loo yaqaana markii dambana nabigu sal allahu alay wasalam maka hoosteedu ka baxay maka xagga hoos karanka hoosu ka baxay nabigu sal allahu alayh wasalam marka cibaadaadka oo dhanba waxa fiican waddana inaad ka tagto waddana aad ka soo laabato ciidda markaaad tagato wadda ka tag wadda kalena ka soo laabo si ajliguu kuugu bato salaadda markaad tagto mid ka tag mid kalena ka soo laabo كتاب عمر tagtay mid ka tagmid لك ka soo laabo وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحوري دخل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم رسولك صلى البيت كعبا وأسامة بن زيد هي وبلال هي وعثمان بن طلحة ويصلى فأغلقوا عليهم الباب الباب يستحرم فلما فتحوا الباب الباب في مرقى فطين kuntu anu waxaan ahaa buu yidhi cabdillaahi bni cumar awala man qofku ugu horeeyo oo walaja galay falaqiitu bilaalan bilaal baan la kulmay fasa'altu waan weydiiyey hal sallaa muu ku tukaday fiihi kacbada dhexdeeda rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala nacam buu yidhi haa baynaalcamuudayni labada tiir dhexdooduu ku tukaday alyamaaniyeyna xagga midigta xigaa bilaal binu rabaax alxabashiyi wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliin buu ka mid ahaa waalmucadabiina cala alislaam islaamkana kuwa loo cadaabuu ka mid ahaa umayata bnu khalaf ayaa intuu saaro ayaa wuxuu samayn jiray intuu diifiyo uu figeeyo ayuu cadeedda u dhigi jiray uu odhan jiray markaa nebi maxamed ka gaalow laatiya cusana caabud isna intaasuu diidanaa marka laatiya caabud ku yidhaha axad axad axad buu lahaa ilaahay waa keligii subxaanahu wa tacaala abubakar baa marka soo maray isagoo la cadaabayo faishtaraahu markaasuu soo iibsaday abubakar waa cataqahuna xoreeyey abubakar wuxuu samayn jiray dadka ilaahay dartii markaas waxaa weye loo cadaabayo ee maalan addoommada ah addoommada islaama ilaahay dartii loo cadaabayo ayaa wuxuu samayn jiray uu kasoo intuu ka iibiyo kuwa cadaabaya ee siidka ka dhiganaya ee addoon ka dhiganaya ayuu kasoo qaadan jiray ayuu abubakar kasoo qaadan jiray kadibna saasuu ku xorayn jiray xarbud markaa noqon jirta ilmaa doonsan karayso waaya allahuma mustacaan nabigana sala allahu alay slam wuu laasimay waa kii mu-adin nabigu ka yeeshay sala allahu alayh wasalam cod qurux badanna uu lahaa oo awood leh qaswatu beder iyo duulimaadyada kaleba uu ka qayb qaatay kadib markii nebigu dhintayna aadaanku iska daayey shaam iyo xaggaasuu u baxay markaas waxaa jihaad kadibna markaas shaam buu ku dhintay jirada nebigu markay ahayd labaatan sano meelaha nabiga sagaal san iyo waxbuu ka dambeeyey sagaal san tisca sanawaad buu nabigana ka dambeeyey sala allahu alay wasalam albaabkii bay markaas ku xidheen cuhmaan bin abi dalxaana xidhay de waayo cuhmaan bin abi dalxa kacbada fudeeda isagaa hayn jiray laakiin isagu sanadkii sideedaada fitxumaka ma islaamine sanadkii toddobaad buu islaamay isaga iyo khaalid bin waliid iyo camar bin caas iyo saddexdoodaada sanadkii toddobaad bay islaameen sanadkii toddobaad bay islaameen saddexdoodaasiba marka eh, marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu kacbada gudaheeda ku tukaday manaa kacbadan waxaa weeye gudaha guday leedahay soo ma waa guri dhisan soo ma gurigaasuu nabigu sal slam dhaxkan wa ku dhex tukaday markaa ninku saasuu tilmaamaya culamada marka waxay isku hayaan xaggeeda loo tukada isma hayaan waadni la rabaa laakiin gudaheeda ma la geli karaa ama dusheeda saanqaadka hadda dushiisa ma lagu tukan karaa ama gudaheeda inta la dhexgalo ma lagu tukan karaa taasuu khilaaf ka taaganya Eh marka mid bay isku waafaqsan yihiin jamaahiirta ahlulcilmigu culimmaduusan u badan yihiin sunna ahaan waa lagu dutukan karaa dusha salaad sunnaa ah. gudahana waa lagu tukan karaa ee salaada waajibka ah, baryada ka waran gudaha ma lagu tukan karaa dushase ma lagu tukan karaa alimaamu axmed iyo imaamu maalik madhabkiisa mashhuurka ah waxay qabaan ma ansaxaysa salaadaas salaada kacbada dusheeda lagu tukado saanqaafka dushiisa ama gudaha guriga gudihiisa la galo ma ansaxayso yidhaaheen qaabila la yidha dhex gala lama odhan bay yidhaaheen waa la qaabilayo la dhex geli maayo bay yidhaaheen waxaana u daliishanayaa waxaytu maa kuntum fawalluu wujuuhakum shaطrahu bartankiisa ujeediya wadiyayaashina qofka markaas waxaa wey dushiisa ku tukanaya wuxuu bartan ujeedsan wuu masaarinaya dushii qofka gudaha ku tukanayaana waa saasoo kale yidhaaheen Eh, afar cabdillaahi bni cumar baa isaguna jiro odhanaya toddoba meelood laguma tukan karo uu nabigaa diiday sala allahu alay slam toddoba meelood xadiidka almasbala gujufka waalmajzara meelaha xoolaha lagu gowro xerdhiid waalmaqbara iyo quburaha dhexdooda wa qaaricati dariiqi waddada bartankeeda waalxamaami iyo xamaamka iyo wa macaadil ibili geelu meeshuu fadhiisa samadiisa iyo wa fowqa dahri beyt illaahi guriga ilaahay dushiisa kaxbada dusheeda xadiidka tirmidi baa soo saaray abu xaniifa iyo shaaficina waxay yidhaaheen waa waajib bay yidhaaheen fiiha wa fowqaha gudaheeda iyo dusheedaba labada waa waaji salaaddu way ansaxaysaa bay yidhaaheen fiihaa iyo wa fowqaha waxaa noo deliishanayaa xadiidka hadda dul taaganahay dee nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa ku tukaday he haddii sunna uu nebigu ku dhex tukaday hee sunnihii hadduu ku ansaxay waajibka maxaa u diidayay inuu ku ansaxay dhahay ilamid baan isku waafaqsan yahay haddaan hadda masaajidkan aan soo galay masaajidkaan soo galay kadibna sunna aan tukan mayna xaggan haddaan ujeestaa ka horran salaaddii maasixi waa sunna xagganaan iskaga tukan ma suuragal baa ma suuragal ma aha dee salaadii haddii ay ku ansaxday sunihii waajibka maxaa u diidayaa saasay dhahay waayahay allahuma mustacaan caleyhi tuklaan masalada marka sida raajixa waxaan leenahay ha way ansaxaysaa laakiin bishardi sida abu xaniifiya shaafici ay qabaan weeyaan laakiin bishardi gudihii iyada dawad qaabilsan tahay soo maaha oo gidaarka iyada qaabilsan tahay dushana waa inay wax yaroo gidaar yar waa inuu yahay oo qaabili karayso kurtu yar iyo maalan iyadoo saanqaaf oo kale وين الجرم مرقى صديقة تعبير كرس وحسي ما إلهي باب الطواف الطواف باب يهي وآدبه آدابتيس وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود حجر الأسود كيبه يوضى قبله وقل كذا وقال وحول إن الله أعلم وحرق أنك حجر ضيحنا طهي لا تضر هذا قمي ولا تنفع ولا أنفع ولولا حدي أني أنا رأيت النبي النبي هدانا صلى الله عليه وسلم يقال بينك يصور كل كريم ما قبلتك هو أنك ذلك cumar bn khadaab tawxiidku aad ugu dadaali jiro wuxuu yidhi horta waxaan ogahay dhagax inaad tahay gebigaaguba waxba aan dhibin waxna aan anfacayn rasuulka ilaahay oo ku dhunkanaya haddaanan aragna weligay kuwa dhunkadayn buu anigu rasuulka ilaahay oo ku dhunkanaya haddaanan aragna anigu weligay kuma dhunkadayn buu yidhi rasuulka ilahay sunnada rasuulka maan ku dayanayaa sala allahu calay wasalam eeg cumar bn khadaab wuu og yahay wuxuu u sheegayaa soo dadka wuxuu u sheegayaa in aan si kale loo barakaysanaynin sunnadii nebigan way tahay sala allahu alayh wasalam waxaa dhacday waddankan khuraasaan qiso cajiib ayaa dhacday moogtahay khuraasaan iyo xaggaasay saxaabada barkoo tegey kadib waxay arkeen qabri wuxuu la dul tegayo unoo dadku ay kuyuum isugu jiraan oo waxaa weeya laisdaba sugayo cumar khadaab warqada soo diray hawshaasaa jirtay maxaan sameynaa bay yidhaaheen waxaa samaysiin buu yidhi xabiibbadh xilli dadku ay wada hurdaan intaad kacdiin ood faqdiin ood qaadiin <laughs> qaada oo meel gooni a ah ku soo aasa xabaalaha dhahagelinla dee waa la ogaan moota xabaalaha meel gooniya ah ku soo aasa dhulkan la sima buu yidhi oo dhulkan yaan laga garan iyar xabaal yaan iyaroo tuuraba loo garanoo ciid wax lagu tuursada dhulka un la sima ya dhulka un la simo kadib sidii bay sameeyeen <coughs> dadkii maalinkii dambe meeshii imaandiisa baarka meeshii oo la faqayn war iyaa faqihey muu iyaa faqay xawaalihii ka soo raadiye lasoo waaba wuxuu u gelayay isagu sidaa ma taqaanaa cibaadada ilaahay bay dadkani kaga mashquuleen qabrigii moogtahay maadaama marka cibaadada ilaahay kaga mashquuleen dadku waxay diin ahaan lagama fujin karo marka haba la ha waayaanunba hala dhaafiyo waxaa dhacday geedii baycat ridwaanka hoosteeda ay ku heshiinayeen saxaabadu heshiiska ay ku galeen ayaa waxaa dhacday dad wuxuu arkay yar gara farfariisanayo geedda oo xoguu wax ka yardayaya markaasaa wuxuu yidhi geedii ayaa habeen badhu ayuu ayuu baxay salkaa lagu soo gooyey xiidada loo soo fujiyey meeshiina waa la aasay oo waxaa weeyaan meel banaana laga dhigay maalinkii dambe dadkii isgartaaba la waay meel ahaydba sidii mooyaane aad bu marka waxyaalahaasoo kale ula dagaalami jirta cumar bn radia allahu canhu arda ilaahay marka wuxuu iskugu daray cibaado iyo diinu ilaah wuxuu iskugu daray iyo go-aan ila ilahay labada hadduu iskugu kaa daro kaa maqan ma jiro isku goosan waa kaala arag weeyaan وكا وايه وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحور قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصوات لي وأصحابه أصحابتي سي المدينة مدينة مايا قدم رسول الله بأصوات لي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحابتي سي مكة مكة فقال المشركون قالوا وحيراه إنه يقدم وحسوق دون عليكم بشين قوم قالوا قد وهانتهم أيدي العصي حما يخدم مدينة حمد أيدي العصي faamarahum nabiyu nabiga amray sala allahu alay wasalam an yarmuluu inay gucleeyaan alashwaad athalaata saddexda dhawaafee hore wa an yamshuu inay iska socdaan maa bayna ruknayni labada tiirinta udhaxaysa walam yamnacuhu ma diidin an yarmalu ashwaada inay gucleeyaan markaas waxaa weeyaan dawaafyada kulahaa dhammaanteed ila alibqaa'a dhimirin mooyaane calayhim dushooda u dhimirinayo ah. marka wakhtiga nebigu sala allahu alayh wasalam uu soo galay maka isagii asxaabtiisu cumratulqadaa cumradii la odhan jiray ahayd bishii bilqacda sanadkii toddobaad ee hijrada waxayna ahayd wakhtigii xudaybiye sanadkii lixaad gaaladu arkay ka horjoogsadeen nebiga sala allahu alay slam heshiiska galeen soo sanadka dambe soo noqdaa heshiiska ka mid ah. sanadkii dambe ay soo noqday weeyaan marka cumratulqadaa baa la yidhaaha waayahay marka waxay yidhaaheen nimanka xumadii madiinaa dishay oo waa sakaraad bay yidhaaheen bal eega waxay sameeyeen marka nabiguna sala allahu alay wasalam wuxuu yihi toddoba jeer baa lagu wadeegaa kacbada soo maaha saddexda hore gucleeyoo orda buu yidhi markaas asheekh alalbaani wuxuu soo naqliyey raximah allahu tacaala kitaabkiisa loo yaqaano manaasik alxaji waalcumra bimacnaa waxaa weeyaan guclaynta iyo orodkaasi ragguu khaas u yahay dumarka waxba guclayn maayaan iyagoo ise ayraska soo ayib marka waxaa weeyaan afarta kalena ay aayada iska socdaan gebi haddii ay wada gucleeyaanna way kana yeeli iyagoonbuu nebigu sala allahu alay inuu dhibriyo uu fudaydiyo ugu talagalay marka dhoola tus baa la yidhaahaa waxay tusayaan in markaas waxaa weeyaan ayna waxba qabinba marka ay caafaan qabaanoo ragta inay tababartaan doonaya ay markaas waxaa weeyaan macanaa gaalada waxoogo marka waa sidaas weeyaan marka sideedaba cadowgaaga lama tuso baa la yidhaahaa inaad baahan tahay lama tuso cadowgaaga inaad baahan tahay waa sidaas waayo bini aadamka waa doqono haddii uu in hadduu kuu arkaba inuu wax kuu hayo ama wax kula dheer yahayba naf kaaga kixi maayo waa doqon halla wuxuu nafku kaaga kixi ma jirto waayo abaalkaaba kaaga horaada marka waa sidaas هل كان مورم يمنعه ومسورم يمنعهم ويا يا ورم يمنعهم با يا ورم يمنعه هم ها سلاسل واي marka maa bayna ruknayni labada tiir inta udhaxaysana waxaa weeye waa ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadkaa laga wada marka dawaafka waxaa laga bilaabaa xajarulaswadka kacbadii markay sidaa tahay kacbadii waa sidaa moogtahay xajarulaswadku meelahaasu kale kaga yaala halkaa meelahaasu saasaad markau soo wadeegeysaa kow laba saddex afar shan lix toddoba ka sidaas wey marka waxaa weeye sidaas u yahay marka xuquuqyamaaliguna meelahan oo kale ku yaha xaggan oo kale marka intaan intan dhexda udhexayso intan aayad iska socoyso sidaas marka xagga wax ka intuu aggan xagga intuu wax ka bilaabo xaggan u socda mudlo xaggaasaa laga soo wadaa waay الله مستعان عليه تكلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحور رأيت رسول الله بن عرقي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة مكة مكة صوقلي إذا استلم الركن الأسود ركن الأسود واحد الأسود كمركو الصنام أول ما يطوف مكة وقوه رئيسه طوافه يخب أرد جري أما وقع جري ثلاثة أشواط صدح طواف مركة وقوه رئيسه حد الأسود كل سلام يا غفل gacanta haddaad dhunkan karto afka la gaari karto waa sax haddii kalena qoryo waxaa jira markaa oo dadka iska wada jiidhaya naftaa kaa bixi arubuu joogsani moogsi sidii markan dee ninkii soomaaliga ahaan baan odhan war kal dambaynu xajiya sanadka ragga inaga dhaciya buu yidhi wax buurbuuran oo wuxuu arkay markaas heshiiyaan iyo xaggaas ahoo kadibna markaas waxaa weeyaan iska dulmanayoon dadka markaasaa markuu dadkii saa ay u daateenay dhulka wada galeen ayaa wuxuu waryaada soomaaliya badana u hade waryaada war kal dambaynu soo xajiye horta xajkana laguma dhex dagaalamiyo buuq iyo dagaal iyo cay iyo laba galoo maqlay soo maha waryaada war kal dambaynu soo xajiyiyo sanadka ragga aynu iska celina wiili naga dhaciya <laughs> waxdii keli meeshu isla taagan cibaadadii wiii isagoo la dhaaftay marka aduu qofka inaad iska ilaaliso mooya ka ilaalinayo marka waxaa weeyaan markuu sida haddii uu marka gacantaad la gaari kartana gacanta haddii kalena ul baad ku salaan hadda ul inaad qaato suuragal maaha limaada waxaa weeyaan dadkaa markaas waxaa weya radi ka fara badan marka dadkaa markaas waa ushaasi ay gudaysa iyo baabuur inaad ku dawaafto iyo suuragal maa hadda marka waxaad samaynaysaa gacanta ma u taagaysaa dad baa isku qafaadin oo kacbada inay soo taabtaan mooyaan ay kaba dhan tahayba markii la tago waxaa weeyaan rawdadan markii madiine la siyaarto masaajidka nebiga sal slam laga dhaafay markaas waxaa weeyaan rawdada qabriga nebiga sal slam xag saasuga horteeya markii la tago waxa weeyaan dad baa moogtahay dayn baa ku xiran askar baa markay yeelanayso halkan waxba kaama yeelin cibaada kaagama xidhne iska noqo xaggaan ka salaam buu ku leeyahay marka waxa dhacday markaas waxa dad baa waxay sameynayaan ilaa ay wada horta markaas saa u aragso kaanaba nebiga marka markaa goodaysaa gebigaa good bedelmaysaa marka dadka barkood baa markaa way gadoodayaanba ya hadduuna in uuna iimaan ku celin gebigaa good waad dhacaysaaba marka dadka barkood baa askar iyo waxa maaha intay jiiraan baa gidaarka isaas ku tuuraan dagaalkaas isku tuuro marka waad yaabaysaa وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول طاف النبي النبي طوافي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجك سوته وصمك طبناد إيه ويا النبي صلى الله عليه وسلم حجك حجك ودي نبي حجين صلى الله عليه وسلم waana kii yeeli lacallii laa alqaakum bacda caami haada inaan sanadkan dabadeed inaadan la kulmin baa laga yaabaa calaa baciirin awr buu ku dawaafay dushii yastalimu rukna xajaru aswadkana wuxuu ku salaamaya bimixjanin hankool bakoorad macnaha ayuu ku salaamayey oo gacantu u taagay walmixjanu mixjankuna casan waa un weeyaan maxniyatu ra'si madaxeeduu soo fooro ama hankool ama bakoorad bay noqon soo maa ka marka waxaa weeyaan qofku dee baabuur iyo gaadiidkiisa isagoo fuushan wuu ku dawaafi karaa laakiin waa hadday suuragal tahay de hadda laakiin suuragal maaha waayo dadki baa fara badan halkaa maxaynu ka qaadanaynaa geela iyo loda iyo ariga iyo nimcooleyda iyo digadooda iyo kaadadooda waa daahir weeyaan waa daahir weeyaan Ah. waa dowga si fiican baad u cayida haddaad kaalada geela iyo canaanka inaad daskudhashto dhowr toddobaad xagegebigaaga waa kala bixi waa la yaadada khaalidkii la yaqaano noqon maysa ayib <laughs> marka nimanka nebiga wax ku daweeyey sala allahu alayh wasalam nimankii waxaa wey waa ka geeli kaalada iyo waxaa weeye caniisa isu soo darsadayay madiine ku xanuunsaday ee haddana kibreen markaa geeli ay la baxsadeen dhaceen kii aan leeyihin ay dileen insaanku moogta waa xadgudubkiisaa badan dayib marka waxaad ka qadanaysaa dee xaramka ama waxaa weeyaan kacbada looma ogolo shay nijaasa looma ogolo awrkana kaadadiisa ma waxaan walaaynaa intaasoo dhan awrkuma kaajin asalku waa inu kaajin weyaan dee ad ma kaajinaa tiraa sax daliilna okale ma kaajin haddaan anu ku ihaa laakiin markaa wuu kaajin anuu asalkii waa ku taganaya waa sidaas marka shay xaaraama ama nijaas dadka dawo ugama dhigo bal nebigu sal sla khamriga markay dadka barkood ay yidhaaheen dawo weeyaan dawo maahe waa cudur buu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam waayo ilaahay dawada idiima gelin buu yidhi shay markaa xaaraam waayah allahuma salaam aleytula can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu lam ara nabiy nabiga maana arag so kama maan قال وحول الله أرى النبي النبي جمعنا صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت كعبة عليه وسلم إلا ركنين اليمانين لبدا ركن اليماني جمويا واحد الأسود كي ركن اليماني يلا رأس حجر الأسود حجر الأسود في مرقى كعبة وحكرية لا إلى عبد وحكرية لا ركن اليماني قلنا إلى عقل بيت وحكرية لا marka labadaa bu nabigu salaami jiray sala allahu alayh wasalam baabu tamatuci tamatucuu baab yahay xajka waxaa loo qaybiyaa saddex ifraad iyo qiraan iyo tamatuc ifraad waa inaad xaj keliya xidhato kadibna markaas waxaa weeyaan xajkii markaad dhammayso ciiddu ay maalinka ciidda kadib inaad cumro dib usoo xidhato ciid marka dhamaato waxaa la yidhaahaa tamatucna waa inaad cumro xidhato bilaha xajkaasi cumraysato oo bilaha xajka waa shawaal iyo dulqacdiyo dulxija tobankeeda horusamaa toddobaatankaas bilaha xajkaad cumrada sii xidhanaysaa cumradii baa iska dhammaysan cumraduna waa kacbada inaad toddoba jeer ku soo dhawaafto bayna safaa walmarwana aad ku soo wareegto waxaa weeyaan tibi inaad xidhato waaba intaaba bes waa iska sii makaa iska sii joogi waa iska sii maalinka bisha dilxija maalinkeeda sideedaad oo yoomu tarwiye loo yaqaano oonbaad xidhan lahayn xaj kaana tamasuc baa laydhaha waa raaxays weeyaan qiraanku labadooda waa inaa isku dartaan oo keliya tamasucii barku malka war waayo marka tamasuca luuqada carabiga waxaa la yidhaha waxay raaxa qofka ugu sugantahay inuu sameeyo sharcigana dee waxaa weeyaan dhowr arrimood baa loo yaqaanaa laakiin hadda wuxuu ka wadaa sida aan sheegnay وعن أبي, وعن أبي نصر بن عمران الضبعي قال وحولي سألت ابن عباس ويدي عن المتعة متعة وتمتعه متعة كلا جلت صومه قولك كبير قارك قال دونا كلي ايش انا كور خلي دونا فامرني وي امري بها تمتعا وسالت ويدي عن الهدي هديدا ود قفك تمتع سمي هدي ليق بلا قربا تدين بخيا لا قربا قال وحري في حديث الدزول aw baqarato ama lo aw shaatan ee fadhiya aw shirkun fii dembi dhiig in la wadaago oo dhowr qof ay wadaagaan toddoba qof matalan ay wadaagaan neef geelah ama neef lo ay wadaagaan qaala wuxuu uhi wakaana unaasan wakaana unaasan dad waxaad moodaan karihuuha inay naceen tamatuca inay naceen baad moodaan fa nimtu waan seexday fa ra'aytu fi lmanaami manaamiyo hurdaan ku arkay kaana insaanan qof yunaadii inuu dhawaaqayo xajun mabruurun waa xaj wanaagsanoo la barakeeyey wa mutcatun mutaqabala wa iyo cumro la aqbalay wakaas faataytu ibna cabaas waan u tegey faxadadtu waan u warramay faqaala wuxuu ihi allaahu akbar sunnatu abilqaasim weeyaan abilqaasim nebi maxamed sala allahu alay wasalam sunnadiisi weeyaan ninkaa waxaa la yidhaha abujamrata sooma abujamra عن أبي جمرة النصر بن عمران ودلية بس أبي حمزة أبي جمرة ثلاثة أبو حمزة يحبو دلية وتابع عام أه صحابة بدنا وحكا دغيسي isagana dad badan wax ka wariya quraasaan buu deganaa boqol iyo saddex iyo labaatan sideed iyo labaatan markay jireen lagu hayd wanaaj sideed iyo labaatan markay jireen marka waxa weeyaan qofka hadiyad ayaa lagu leeyahay markuu tawato cawarta sameeyo wala tilaan qaan ku sheegay suuratul baqara oo فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اللهم صل عليه وسلم نعم. آه. ها وعن حفصة زوج النبي حاس لسائل صلى الله عليه وسلم أنها قالت وحيت لي يا رسول الله رسولك إلى حيو ما شأن الناس تتعرن كوغوا حي xalluu ay ka xalaaloobeen min alcumrati cumradii walam taxilla anta adiguna aada ka xalaaloobin min cumratika cumradaadii faqaala wuxuu inaanu labadtu ra'sii madaxaygii baan soo nabay oo madaxa waxaa la nabaa waxbaa la mariyaa oo timaha laysku nabaa si aynu injili waxba u gelin ulama xeela side waqallatu hadyi hadyadaydiina waan soo hogaamiyey falaa uxillu ma xalaaloobayo xataa anxara ilaa hadyadaan gowraco hadiye marka qofka haduu wado tamatucna samayn karo cumrada kama xalaaloobayo ilaa uu markaas waxaa weeyaan qofkii uu sameeyo markaa ilaa hadiyada waktigeedii la gaadho oo markaas waxaa weeyaan waktigii la gowracay waan cimraan bin xusein radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu nasalad waxaa soo degtay aayat lmutcati aayadii mutcada tamatuca ka sheekeynaysa fii kitaabi illahi kitaabka ilaahay fafacalnaaha waanu samaynay fafacalnaahaa waanu samaynay maca rasuul lahi rasuulka ilaahi maciise sala allahu aleyh wasalam walam yanzil qur'aanu qur'aanna kuma soo degin bixurmatihaa xaaraamnimadkeeda walam yanha canhaa nebiguna ma diidin sala allahu aleyh wasalam xataa maata ilaa uu ka dhintay faqaala rajul nin baa yidhi ra'yigiisa uun maashaa wuxuu doono qaala albukhaari wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhaahaa inahu cumar buu ahaa walimuslim waxaa u sugnaaday نزل سلم دكتي آية متعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله من أمر صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية ثم لم تنزل من السود دقل آية آية تنصف نسخيسا آية متعة الحج آية حج يتمتع بيسك الشيخينيسي ولم ينهى عنها نبي مدين صلى الله عليه وسلم حتى مات الله كدنتي ولهما بخاري مسلم وحوص عليه بمعناه وحديث منا معناه cimraan binu xusein binu cubayd alkhusaaci sanadkii khaybar sanadii toddobaad buu islaamay dhowr duulimaad nabiga uu la duulay sala allahu alayh wasalam ee bani khusaacana qoladii nabiga la dhiigbaxaysay ahaayeene khulafaday ahaayeen oo reer bani bakarin reer bani khusaaca reer bani bakarna reer qurashee bay la dhiigbaxayeen reer bani khusaacna nabiga sala allahu alay slam bay taagantahay marka waxaa weeyaan qoladiisa calanka weyna isagaa waday sanadkii marka la furtay saxaabada fuqahadooda waaweyn buuna ka mid ahaa cumar baa basro u diray si uu dadka diintooda u baro halkaasuu degay marka wuxuuna dhintaa la yidhaha konton iyo laba markay nabigu ahayd basruuna ku dhintay marka waxaa weeyaan halkaas waxay noocad marka cumradii xajkay ku sugan tahay kitaabka ilahi bay ku sugan tahay buu wa faman tamataca bilcumrati ila alxaji tawasa isaga meelhadi bu ilaha yidhi subxaana watacaala dee saxaaba annagu haddaan saxaabadii nahayna rasuulka sala allahu alay wasalam iyo ciise waanu samaynay aayad nasakhaysoo aayaddaa nasakhaysana ma jirta buu yidhi nebiguna ma nahiyin sala allahu calayh wasalam ee nin unbaa ra'yigiisa iska fagwooday buu yidhi ninkaa cumar buu u jeedaa bay yidhaahaan xataa ijmaac bay ku sugan tahay culimmadu yidhaha ijmaac sukuutiya oo dadka qaybo ka mid ah hadday sameeyeen qaybtii kalena kamayna hadal taasina waa ijmaac sukuutiya yidhaahaan waa ijmaac sukuutiya bay yidhaahaan markaa iyada marka bal tabatuca isaga kolley noocan waa waxaad moodaa inuu khilaaf ku jiro bal khilaafkiisaana insha allah waynu arki doonaa haddii ilaha idhaa agow khilaaf baa ku jira cinda ahlilcilmi marka waayahay allahu mustacaan wa calayhi tuqnaa وحدك النبي صلى الله عليه وسلم ahaa waa laisku مقيران بها بإفراد بها مطرات بها وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحوير تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمتعي في حجة الوداع حج حجة الوداع لرجلي بالعمرة عمر إلى الحج حج لا يقاره وعمر ذي بحجة تمتع سويه أبنى كدبت عمر ذي رميستي أي حج كدبت حجة واهداه هديا وكحي فساق معه الهدية فساق وذي معه عيسى وكحي الهدي هديني من ذي الحليفة ذو الحليف ككحي وبدأ رسول الله نوب الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة عمر ذي بوحدي ثم أهل بالحج حج بوحدي فتمتع الناس ذاتكين ويتمتعين مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج حج لقاره فكان من الناس ذاتك وحكم إذاها من تمتع قف تمتع بقى حدي وفساق الهدي هدي وذيبا كمدها ويهي من ذا الحليفة ذا الحليفة هدي لك كحري ذا الحليفة وماشي ها كحرم يريا شامية ها سي مدينة صحيح ومنه حكمي وراشا حقيق حرم يهدى جحفة ومنه حكمي من لم يهدي قفا هدي وذيبا كمدها falamaa qadima nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu soo galay makata maka qaala linnaasi dadki wuxuu ku yidhi man kaana minkum qofka idinka idin ka mid ah ahada ahadyo soo kaxeeyey falyatuf bilbeyti kacba warta ha ku soo wareego wa bisafaa waalmarwati safiya marwana ha ku soo wareego waliyuqasir ha gaabiyo madaxiisa ama ha xeeradii waliyaxlil ha iskana xalaaloobo uma liyuhilla bilxaji ha xidho waliyuhdi hadiyana ha kaxeeyo waman lam yajid hadiyan qofkaan hadiye helin falyasum ha soomo alaaata ayaami saddex maalmood filxaji xajkaa ku soomo wa sabcatin toddobanna idaa rajaca ilaa ahlihi sayidkiisa markuu ku noqdo oo qofka tamatuca sameeya hadiyu bixinayaabaan dhadhin hadduu waayo hadiyadaas abageela noqotaa wallo ha noqotaa ha noqota hadduu waayo toban maalmood buu soomayaa saddex muxuu ku soomi xajka dhexdiisa toddobana markuu soo noqdo tilka casharatun kaamila waa toban dhamaysa fadaafa rasuul lahi sala allahu alay wasalam baa wareegay xiina qadima markuu soo galay ilaa makata soolkaa ilaa makata maaha markuu kusoo wareegay wasalama rukna xajaru aswadkiina uu salaamay awala shayin shay goonay markii ugu horreysayba nebigu sal slam wuxuu ku bilaabay xajaru aswadka salaantiisa uma khaba wuu gucleeyey oo uu orday alaaata ashwaadin saddex dawaaf min asabci toddobada ka mid a ah. wamasha arbacatan afar nacaayar buu iska socday warakaca wuu rukuucay oo wuu tukaday xiina qadaa markuu dhammaystay dawaafahu dawaafkiisii bilbeyti kacbadou ku wareegayey cinda almaqaami maqaamu ibraahiim agtiisa ayuu markaa ku tukaday ragcateen laba ragcadood oo waittakhaduu min maqaami ibraahiima musallan waa ka ilaahi subxaana wa tacaala maqaam ibraahiim agtiisa ka samaysa makaanu tushkasho o طواف مرقى تطوال طواف لما يسوع أي الله مرقى وتكلس مقام رهيب وتكلس سلم بخير كامل خصم وايها زعم ثم انصرف وكبحي فأتى الصفا صفوتغي وطاف بين الصفا والمروة صفية مروة انت ونحيس له بصوت طوافي سبعة أشواط فطوى طواف ثم لم يحل لأمون حلاله من شيء شيء كمون حلاله shaygoo xaruma minhu nebiga xaaraamkaa sala allahu alay wasalam xataa qadaa xajahu xajkiisii loo dhammaystirtay walaxara hadyahu hadyadiisiina uu gowracay yowma naxri maalinkii tobnaada ciida wa afaada uu welibaatana ifaadaysay fa daafa bilbeyti kacbada kusoo wareegay dawaaful ifaada la yidhaahaa uma xalla uu ka xalaaloobay min kulli shayin shay kasta xaruma calayhi isaga xaaraam ka ahaa wa wuu sameeyey mila maa shay oo kale facala rasuululahi rasuulka ilahi uu sameeyey sala allahu alay wasalam wa facala wuu sameeyey mila maa shay oo kale facalada faacilkeeda wanaga dambeeya gaada mooyahan wa facala wuu sameeyey mila maa shay oo kale facala rasuululahi rasuulka ilahi uu sameeyey sala allahu alay wasalam man ahdaa waa mantaa markaas faacilku man ahdaa qofkii hadiya soo kaxeeyey fasaaqa alhadya hadyadiibuu fasaaqa alhadya wafacala wuu sameeyey mila maa shay oo kale facala rasuullahi rasuulka ilah uu sameeyey sala allahu alay wasalam man ahdaa qofkii hadii soo kaxeeyey oo fasaaqa alhadya hadiyada waday oo minannaas dadka ka mida manaa qofkii dadka ka mid ahaa ee hadiye waday hadiyadiina isaguna sidaas rasuulku sameeyey oo kale ku sameeyey sala allahu alay wasalam wacan xabsata xabsa waxaa laga wariyey sawjinebi nebiga xaaskiisa يا رسول الله رسول الله ما شاء مما ستارنك وقومحي حلوا من العمرة عمر الله كحلال بهم ولم تحل عن طادوك هذا حلالوا بهم عمرة عمر الله قال بحلان لبت وانبي رأسي من الحيقة وقلت هدي هدي رواس وكحي ولا يحل حلالوا بيه حتى أنحر إلا هدي يدورعه وكان marka xadka nabigu muxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam taasoo khilaaf ka taagan yahay xajka nabigu sallallahu alayhi wasallam muxuu ahaa mufrad ma ifraad buu sameeyey nabigu sallallahu alayhi wasallam saqiiraan buu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam mise tamattu baa muxuu ahaa waayahay culamada qaybo ka mida waxay qabaan xajka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa markaas waxa weeyaan mufrad buu ahaa حديث عائشة الدليل شذان البخاري ومسلم قصوى وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج ومن وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج حج بصاحب رسول الله بيتري إذن ومفرد بوها بينهم قال كلام علماء كميننا وحي إلهين ما النبي صلى الله عليه وسلم متمتع وهاي التمتع من سميي يونا وحويان Eh, iyaguna waxay daliishanayaan markaas waxaa weeyaan xadiidka mucaawiyata bn abi sufyaan radi allahu canhu ardaa nabigu annahu qasara can rasul lah sal sl bimashqasin fii cumrati can marwa nabigu nabiga sala allahu alay wasalam ayuu timaha ka xeedhay oo ka gaabiyey timaha marka tamatuc ayuu nabigu ahaa sala allahu alay wasalam bay yidhaaheen qolyo kalena waxay ku tegeen mee qeyraanbuu ahaaba marka midkeen laakiin fadli badan ma tamatucaa fadli badan qofka u fadli badan ma ifraadka u fadli badan ma qiraanka u fadli badan alimaamu axmed raximah allahu tacaala madabkiisa sida mashhuurka wuxuu qabaa waxaa ugu fadli badan tamatuca ugu fadli badan buu qabaa waayahay allahuma salaamu caleyhi tuknaan laakiin nebigu xajkiisu qiraan buu ahaa inuu qiraanana waxaa laga qaadanayaa weliba tana tamatucana jeclaa waxaa laga qaadanayaa kow hadiid buuday nebigu sala allahu caley wasalam waana kii yidhi markuu dadkii xalaalooba ku yidhi ayay yidhaaheen rasuulka ilaahayow waa seeseenu xalaaloobaynaa ilaa madaxiiyo iska xiraaniga wayar amarkii buu xooga reeri istaageen kadib nebigu wuu ku xanaaqay sala allahu alay wasalam wuxuu u tegey markaa umu salama hawshaas ay haysatee isan ku yidhi wayla taliso waxay ku tiri waxaad samaysaa waxaa weeyaan eh, adigu horta bilow ficilka kadibna waxaa weeyaan iyagaa markaa sidaa samaynay marka saxaabigu wuxuu leeyahay markii dambe saanu u degdegayneenu hore u sameeya isku lahayd manqaski aanu ku xeermayna isku wada guyin saanu u degdegayn marka nabigu sal slam waa kii low istaqbaltu min amrii ma stadbartu walamaa suqtu lhadiya wala xalaltu macakum haddii aan waxaan dib ka ogaado horay haddaan ka ogaan lahaa tamatuc samayn lahaa marka halkaa tamatuca nabigu inuu jeclaa sala allahu alay waslam baa laga qaadanayaa buu leeyahay imaamu axmed raximah llahu tacaala madhabka ibn axmed uu qabana dee waa madhabka cabdillahi bn cabaas iyo cabdillahi bni cumar iyo cabdillahi bni zubayr iyo caaisha iyo xasanbasri iyo cadaa bin abirabax iyo daawus ibnu kaysaam alyamani iyo mujaahid ibn jubayr iyo qowl lishaafici imaamu shaafici qowl leeyahay raxima allahu tacala sufyaan thawri iyo xanafiyaduna waxay ku tegeen qiraankaa fadli badan waaya الإمام مالك الإمام الشافعي أنا وحي كنت قيم منهم في الشافعية إمام مالك وحي كنت قيم وحفظ البلان إفراد كان البلان آه باب الهدي هدي ذي باب يهي هدي ذا ووحي مرقى حرم كاللقو قورعه تقرقوا من الله تعالى وإحسان الفقراء مرقى واجب معه والسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحي قال fataltu waan soohay qalaa'i dahabii rasuul lahi sal allahu alay wasalam rasuulka hadyadiisa xadhkaheedii waan biyadii qacantaydaan ku soohay mise biyadaya biyadii mise biyadaya halkaa muxuu dhigayaa muxuu dhigayaa fataltu qalaa'i dahabii rasul lah sal slam uma ashcaraha uma ashcarahaa nabigu uu calaamadeeyey sala allahu alay wasalam marka sidee loo calaamaynta waxay ahayd kuniskaoo kaliya waxba wax lagu yelmidi jiro laga daydin jira taasi waxay calaamad u ahayd tuugta iyo waxyaalahaas cidna umayna dhowaan jirin waa geeda kacbadan baa loodhan jirayoo waa la iska ilaalin jiray calaamaday marka ahayd iyo kaba iyo waxbaa qoorta loo gelin jiray waxbaa qoorta laga xihan jiray wa qaladaha nebiguu hogaamiye u kaxeeyey aw qalladtuha anigaa hogaamiye u kaxeeyey uma bacaa bihaa nabigu wuu diray hadyadii ila lbeyti kacbaduu diray wa qaama bilmadiinati madiinuu ku nagaaday hadyadii wuu sii diray suma ogi isna uu ka yar dambeeyaa famaa xaruma calayhi xalaal qaba noqon dushiisa shay u shay kaana lahu xalaalan xalaal u ahaa hadyada diritaankeeda waxba xaaraam kaaga noqon maayaan laakiin maxay xaaraam kaaga noqonayaan waa markaad xidhanta xajkii وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحجر عائشة أهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكحيه مرغة تمر غنما قريبك حي النبي صلى الله عليه وسلم معنى هديدك قريبك لغي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى حارق رجلا ويصوبه قامل بذلة هديا قال وحون اركبها وارسكفه البويري قال وحينها بدنة وهديد ويان قال وحين اركبها وارفول faraytu waan arkay raakiba isagoo fuulaya yusaayiru nabiya sala allahu alay slam nebiga la socdo oo la badtamaya wa fii lafdi lafdi kale wuxuu aha qaala fi taaniyati markii labaad aw ihaalidata markii saddexaad yaa wuxuu yihi irkabha fog weyna ka hogaage oo wayaxa ka hogaage marka de waa kelimatu jarcan calaa lisaanihim waa kelmada iska isticmaali jireen hoogoo ba maaha inagu waddan waa isticmaalnaayo naa hoog soomay dumarku isku yidhaaheen sooma ragga markood waa hoogaba isku yidhaaheen marka dee hoogo baaba oo waxaa dhulkaa kula go-a maaha macnaheedu noocan waa kelima waa kelimo iska aan loola jeedin macnaheeda asalkaa ah weeyaano xabaar caadiya macnaa loolama jeedaan ka wadna waan cali bn abi aalib radia allahu taala canhu qaala wuxuu yihi أمرني النبي النبي أمره صلى الله عليه وسلم أن أقوم إلى مستاقه ومعنانه معامله على بدنه الجلسي وأنا تصدق إلى صدقيسه من لحمة هلب كذا والدلود يهركه ذا وأدلة هريري ذا وأن أعطي إلى نصير الجزارة كالقورعية منها حقينا شيئا وحبا قال وحوين نحن وقالوا نحن نحن نقضيه سنة من عندنا عتيضة قف هدو حقوق ليه oo udxiyada uu ku ama hadiyadaasoo kale waa xaaraam inaad tidhaahdo ina gawrac xilibkale intaasaad ku leedahay waa xaaraam xataa saantaanku siinay ii gawrac suuragal maaha ya waxaad samaysaa ii gawrac ku dheh lacagna intaasaan ku siin day ma fahamtay oo kaa marka haddaad marka dambe aduu hilibka i markaas ka siiso oo waxawaa sii siiso dhibmana markaas وعن زياد بن جبير قال وحولي زياد بن جبير بن حية بن مسعود الثقفي البصري وتابعي الثقاء طبقا لحاطك تابعين تكمية قال وحرية بن عمر عبد الله بن عمر بانرتي قضت على الرجل لمس غوتري من قاسه قد ناخر فريسي بذنته هشيسي ينحرها قورعية وصدق حلاك رجي شنية فقال وحيب عصا ورسيدا بكيري قيام حلاء تاكتاكتها مقيدة للوحرين سنة محمد ويانا صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ويانا الخوات لو حرسة واي باب القسل المحرم صار اسمها والله أعلم حتى يمجده إن شاء الله تبارك وتعالى يا صحيح sida loo laabay sida loo gowracayo waxa weeye isagoo jiifiyey jiifidda loo diidaya marka xirtaan waxa weeye maanta awrka wadana fariisiyo soo